salaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa ama bacdu yaquulu lmusanifu gafara allaahu lah almaxduuraati hiya alacmaalu almamnuuca casirkan cashirkii siddeetan iyo sagaalaadu wuxuuna kamid yahay casharadii noosooda ee ku saabsanaa minhaaju lmuslim waxaynu ku jirnay kitaabu kitaabulxaj waxaynu maraynay jim almaxduura waxyaalaha qofka xaajigaa laga reebay ee la raba xajka intuu howlihiisa ku jira inuu iska ilaaliyo halkaasaynu maraynay jiim almaxduuraatu almamnuucaat waxyaalihii sharcan lagu reebay lagana reebay qofka xaajiga ah ayna tahay intuu inuu iska ilaaliyo intuu xajka gudanayo almaxduuraatu kuwa la reebay hiyo maxduuraad waxa wey alacmaalu camaliyaal wey almamnuucatu la reebay walatii acmaal low facalahaa haddii acmaasha uu sameeyo almu'min qofka eebba rumeeyey ee xaajiga acmaasha hadduu sameeyo lawajaba uu ku waajibayo calayhi mu'minka korkiisa fiiha acmaasha uu sameeyey fidyatun waxbixin baa ku waajibaysa fidyadii waxay noqonaysaa fidyatu damin neef inuu gowraco dhiig daadiyo aw siyaamin hadduu dhiiggii waayo inuu soomo aw idcaam cunta bixin saddexdaas mid ahaan baa ku waajibaysa goortuu ashyaadaynu tirin doono ee mamnuucaadka sharciga lagu reebay mid ka kamida ah hadduu sameeyo waxaa fuulaya ama dhiig neef inuu gowraco ama inuu soomo ama inuu cunto bixiyo wa tilka taas alacmaalu acmaasha mamnuuca ah hadduu xaajiga sameeyana dhibaatada ama ganaaxa u imaanayo hiya kow waxa wey taqdiyatu ra-si madaxa daboolidiisii biayi khidaa daboolkii kaa uu ku daboolo kaana uu ahaadana daboolkaas dabcan kolka madaxa daboolidii laga hadlaayo xaajiga nin wey naagi madaxeedana way iska daboolaysa wax fuulayo ganaaxana male kolka qofkan loo ogolayn madax daboolidda waa xaajigii wax madax lagu dabooloo dhan baa la diiday duub hadday tahay ma saaran karo koofi hadday tahay ma gashan karo imaamad hadday tahay kuma marmaran karo waxa madax lagu dadoo dhan baan la ogolay waxaanan madaxdad noqonaynin dallad qurcad uu iska xejiyey madaxdad noqon mayso laakiin wixii madaxdada oo dhan ayaa xaajigii ka reeban taqdiyatu ra-si madaxii dabooliddiisa ayaa xaajigii ka mamnuuca ah biayi khidaa daboolkii kaa uu ku daboolo uu kaana daboolkaas yahayba laba waxaa wey xalqu shacri tin xiiriddeed baa xaajigii ka reeban aw qasuhu qasu shacri tintii oo la jaro wain qalla walow qalla haba yaraada wey hadduu manqas ku jaro amuu makiinad ku xiiro amuu dab ku gubo amuu rurujiyo isla meeshii wey tinta korkiisa ku taalla xaajiga looma oggola hadday madaxa ku taal iyo hadday korka kale ku taallaba tinta badankiisa xaajigii ku taal muddada xajka uu ku jiro inuu u dhowaadaa lama ogola waxaa laga hadlayaana waxyaalaha camdiga loo sameeyo xalqu shacri tintii xiirideeda aw qasuhu ama jarideeda wain qalla walow qalla tintaa haba yaraatow wa sawaa waxaa siman oon jarid iyo u dhowaasho loo ogolayn kaana shacru ra'sihi haddii waxa uu jaray ay noqoto tintii madaxa aw amase hayruhu tintii korka kale ku taalay farqi male intuu xajka hawlihiisa ku jiro u dhowaan kari maayo labaynu marayna saddex waxa wey qalamul adaafir cidiyaal jaridood wey hadday cidiyahaas gacmo ku yaallaan iyo hadday lugo ku yaallaan farqi leh cidi la jari maayo marka xajka la xarmaday ilaa laga xalaal noqdo kolka xajkii baynu ag degannahay soomaaliduna waa soo xajisa arrimahan in la koobo xaajiyaasha la gaarsiiyo qalamul alfaari cidii yaal jaridood ayaa xaajigii ka reeban wasawaaan waxaa siman oo aan la jari karin kaanad hadday tahay ciddada la jaray alyadayni labada gacmood awirijlayni labada lugood midna looma dhowaan karo afar waxaa weeye masutiib wixii udgaayay daaridiisii wey kol haddaad xarmatay ilaa aad ka xalaal noqoto wax udgoon uma dhowaan karaysid adar la ysku jiida hadduu yahay ama bakuur iyo qiiq la shita hadduu yahay ama saabuun iyo wax lagu qabaysan yahay ama hadduu shakli subag leeyahay waxaasoo dhanba u dhowaan maysid qabayskii kale caadiga ahaa laguma diidana waxaan riix udgeysa lahayna laguma diidana kolkaa diib waa wax udgoon ama qiiq ha noqdo ama cadal ha noqdo noocu yahay toona afar wey masu diib wax udga taabashadii manxaajigii loo ogolay san waxaa wey lubsul mukhiid wax godaysan xirashadii lama ogola mutlaqan madax haddii la geliyo feere haddii la geliyo targal iyo luga hadduu yahay iskaalshiya lugaha hadduu yahay wax godaysan lama ogolo mararka qaarkood mukiidkaasaa waxaa lagu shakiyaa wax tolan haddii mari cod oo fidsan la tolo ama meelay ka dilacdayba ha laga tolo ama maradoo kuu yaraatay mid kaleba ha lagu tole waxaa la diidan yahay waa mukiid godaysan mukiidna waxaa lagu yaqaanaa calaa shakli lcudwi xibin inuu eegya kuwaa jira marka la shaqaynayo faraha la geliyo dakhaatiirtii ay isticmaalaan marka markaad araagtid calaacal baad moodaysa intaasuu egya kolkaa wax gacmo la geliyo iyo wax luga la geliyo iyo wax talaha la geliyo iyo wax feeraha la geliyo iyo wax madaxa la geliyo oo dhan lama ogola waxaan dhib ku jirin suunka lagu xirta dhaxda oo marada lagu adkaysana iyo kiiska lacagta lagu qaadana oo kale garabka haddii la gashado saacad haddii la xirto oo kale waxaa noocaas oo kalea ah dhib dhibmale laakiin wax u habaysan shakli xibin koofida madaxay u eg tahay cabuurka qaar kor u eg yahay sarwaalka qaar dambu u eg yahay wax lugay oon wax gacmay ogyihiin shan waxaa weeye lubsulmukheed wixii godaysnaa xirashadii mutlaqan sida wax godaysan uu dhan yahay maxawis qaadan maysid watanta qaadan maysid iyo kastuumo sarwaalna qaadan maysid cabuur iyo khamiis iyo funaanad qaadan maysid koofi qaadan maysid wax godaysanba u dhowaan maysid lix waxaa weye xaajiga ka reeban qatlu saydi ilbari baadiyaha ugaartiisa ugaartaa dilideeda wixii ban bannaan ku nool waxaa lagu reebay wixii bad gudaheed ku nool nabadaada kalluunkaaga iyo waxaa laguma diidana saasay ayadda ugu dhawaaqday laa taqtuluu sayda wa antum xuruum ugaar hadhow dilina idinkoo xarmasho qaba hayri muxili saydi wa antum xuruumuun idinkoo xarmo qaba waxurima calaykum saydu lbari maa dumtum xuruman amaa badda wixii ku jiray oo ku xalaal qatlu saydi lbari banaanka ugaartiisa dilideeda maxaajigii ka reeban liqowlihi tacaalaa eeba weyne hadalkiisa u daliila yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow laa taqtuluu sayda ugaar hadilina wa antum idinka oo xuruumun xajmiyeysan oo xarmaday wey ha u dhowaanin waidaa xalaltum fastaaduu haddaad xajkii acmaashiis iyo cumradii ka xalaal noqotiin ugaarta waidaa xalaltum fastaaduu ugaarta toddoba waxaa la reebay muqadamaatu ljimaac galmooshada naagaha loo galmoodo hordhaceedii arartii wey ilaa sidii laba neef laysku boodi maaye arag bay leedahay munkashadii iyo salaaxi baan la ogolay idan labaa loo kala tiriyey jimaacoo galmooshada ana waaba taama kubraa dhibaato xaaji uu galo taaska weynba male waa iman doontaa muqadimadii hore oo taabashadii iyo salaaxii iyo baaljiidkii anba loo golay baaljiidkii iyo xoodxoodintii lama ogola muqadamaatuljimaa jimaaca hordhiciisii ayaa iyadana reeban min qublatin dhunkasho naagtii la dhunkado iyo wa naxwihaa naxwilqubla dhunkasho wixii lamida oo salaax iyo waxaasoo kale baaljiidkii iyo kurugashadii lama ogola daliilkii waa kana liqowlihi eebbaweyne hadalkiisa u daliila tacaalaa korahaye falaa rafasa galmoosha naag loo galmoodaa ma jirto alxaju ashuru macluumaatun ayaa horeysay faman farada fiihina alxaja falaa rafasa galmoosha laysu galmoodaa ma jirto walaa fusuuqa ardaalnimana lama rabo walaa jidaala murana lama rabo fi lxaji xajka haddii la gudanayo gudihiisa intaa midna lama rabo adigoo xaaji ah laguma ogola maxaa jira salaadaba waa aragteen haddii mar la xarmada salaada allahu akbar la yihaa ilaa asalaamu calaykum laga baxo inta dhexaysa maxaa lasoo qaadi karaa war maslaxa salaad ahay maslaxadeeda kaya lasoo qaadayo sidoo kale xajkiina markaad labeyk allaahuma labayka tiraahi markii qaadatid ilaa aad xalaal noqotid oo bisha tobankeeda aad ka gaartid hawlii xajka waxaan ahayn laguma ogola falaa rafasa naaga loo galmooda ma jirto walaa fusuuqa ardaalnimo kalena ma jirto walaa jidaala muranna ma jiro fi lxaji xaj gudihiis lagu murmo lagu ardaaloobo naag loogu galmoodo intaas midna ma jirto waalmuraadu ulajeedada min arafasi rafas looga muraadaayo muqadamaatu ljimaac kulanka naagaha lala kulmo hordhiciisii waaye wakulu ma shay kulligiina waa soo galaya yadcuu ugu yeera nafta ilayhi ila aljimaac wixii loola jeedoo dhan baa soo galay sideed waxaa weeye caqdu nikaax nikaax guridkii lama ogola laa hadaad marxaaji noqoto laa tankix walaa tunkax walaa tankix ma guursan kartid ma guurin kartid laguma guurin karo adiga naag ma guursan kartid gabadhaadana welinimo kuma guurin kartid gabar islaameedna sheekhnimo kuma guurin kartid kolka qolkii aada muxrim noqotay ayaadan nikaax howlihiisa taabanaynin caqdu nikaax nikaaxii gunidiisii wey aw khidbatu khidbatu nikaax doonidii xataa oo adigoo xaaja gabar ma dooni kartid dad uma dooni kartid lafahaaga uma dooni kartid kolka doonid wax la dooniyo nikaaxii oo la gunto midna lama ogola liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariisallaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu yihi laa yunkixu lmuxrimu qofka muxrimahi waxma guuriyo isaga walaa yunkax isna looma guuriyo walaa yakhtub gabarna ma doonow gabarna reerkama jariyo sagaal waxaa weeye aljimaa galmoosha naagtii loo galmoodo wey liqowlihi tacaalaa baana u falaa rafasa ma jiro naag loo galmoodo xaajinimo haddii mar lagu sugan yahay falaa rafasa ma jirto walaa fusuuqa ardaalnimo iyo faasiqnimo ma jirto walaa jidaala muran fi lxaji maaha waarafasu rafaska shaamilun wuxuu kulminayaa liljimaa galmoosha naagihii loo galmoodo iyo wa muqadamaatihi jimaaca hordhiciisa ayuu labadaba kulminayaa lama ogolow waa ogaanay kolka muxaramaatulicraamki waa la tiriyey waxyaalihii asal xalaasha ahaa laakiin xarmashada lagu xarimay waxayna kaa xaraam ahaanayaan intaad xajka hawlihiisa ku jirto markaad xajka hawlihiisii dhammaysatana arrimihii ku xalaal wey kolka haddii la sameeyo wannaasu musalladun limaa nuhiya wixii dadka laga reebo daaye la yihaah bay ku diran yihiin kolka haddii iyagii la sameeyo waxaa imanaya waxaa imanaya arag xukmu haadihi almaxduuraat arrimaha la reebay xukunkoodii wey xukmu haadihi midaan xukunkeedii waxa wey almaxduuraati la reebay alkhamsa aluulaa shantii hore arqaamtii ku noqo madaxoo la daboolo iyo tintoo la jaro iyo cidin la jaro iyo wax udgoonoo la taabto iyo wax godan oo la xirto shantaasaa u horeysay alkhamsu shantii aluulaa horreysay man facala qofka sameeya waaxidan mid minhaa shantii ka mida wajabad calayhi korkiisa waxaa ku waajibta fidyatun waxbixin fidyadii baa la sheegay wahya fidyada ku waajibtay waxa wey siyaamu halaathati ayaamin maalmayaal saddexa sawmidood aw idcaamu sitati masaakiin dad liitoo danley oo lix ah quudintooda likulli miskiinin miskiin la arka waxaa la siinayaa muddan shood baa la siinayaa min burina aw amase dabxishaatin laba neefbuu gowracaya saddexdaa mid ahaan saddex maalmood inuu soomo lix miskiin inuu cunto siiyo neef harea inuu gowraco saddexdaa mid baa laga rabaa shantii hore qofkii sameeya daliilkeediina waa kan liqowlihi eebba weyne hadalkiiba u daliila tacaalaa eebba korahaye faman kaana qofka ahaaday minkum idinka muuminiinta qofka idinka mida mariidan xanuunsanaya aw bihi amay isaga ku sugan tahay adan dhib min ra'sihi madaxa xaggiisa ayaa dhib uga sugan yahay injir iyo xanuun iyo fahmo daro iyo madax wareer fa fidyatun ganax baa saaran min siyaamin uu saddex beri soomo aw sadaqatin lix miskiin uu cunto u qaybiyo aw nusukin uu neef galow santaas ku ogaatay marka kii lixaad ugaar la dilu ahaa wa amaa qatlu saydi ugaartii dilideeda fa fiihi dilid ugaar la dila waxaa ka waajibaya jazaauhu abaalkiisii bimihlihi mihli saydi ugaarta wax lamida min annacami xagga xoolaha uga mida neefkan ugaarkee la dilay ee xaajiga gacantiisa ku dhintay ayaa laleeyahay xoolaha la dhaqdo arig iyo lo iyo geela muxuu u yahay wixii waxaasuu egyahay la yihaa baa xajigii laga rabaa haddii hadda ka hor waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabta dadaal hadduu dhaco neefkaa la qiimeeyey qiimigii hore la qiimeeyaa la wadaya hore haddaan loo qiimaynina yaxkumu bihi dawaa cadli minkum laba akhyaara oo taqaan xoolaha iyo ugaartaba taqaan ayaa laleeyahay akhyaaray neefkan xaajiga ku dhintay ugaarkaa bal neefku xoolaha uga egyahay fiiriya markaa shibhiga noocyaal badan buu galay xaaji qooley dile waxar baa lagu xukumay qooley iyo waxar xaggee isaga egyihiin biyo cabidda isaga egyihin qooley markii biyo cabayso qurqura waali baa lagu yaqaanaa waxartuna waa sidoo kale mar hadday ooman tahay biyo afka la gaarto qaarka dambe haddaad goynayso dib kuu soo dayi mayso inay biyaha ka fara qabsato xataa shidxiga meelaha badan buu gelaya marka haddii xaajigii gorayo ku dhimatay geelay u egtahay baa leeyahy way isla luqundheerdheeriyi haddii xaajigii baciid ku dhintay neef lo-a raadi baa laleeyay isla geesa waaweyn haddii xaajigii neef araa ku dhintay xawl iyo gari nuug raadi baa laleeyahy wahaakada waxaa la fiirinaya neefkaan ugu arkaa xaajiga ku dhintay xoolaha neefku uga egyahay wa ekaantii nafteediina laba akhyaara ayaa loo bixinayaayo yaxkumu bihi dawaa cadli minkum laba caadilnimo iyo akhyaarnimo saxiiba taqaanada ugaarta iyo xoolaha labadaba ayaa loo bixinayaa ugaartii dilideediina waa ka waamaa qaslu saydi ugaartii diliddeeda fa fiihi jazaauhu ugaartaa jazaheedii ayaa qasligii ka waajibaya bimihlihi mihli say ugaarta neef lamida min annacami xagga xoolaha uga mida daliilkiina waa kana liqowlihi eebba weyne hadalkii baa u daliila tacaalaa koraaye uu eebba yihi subxaana fajazaau milimaa fajazaau mihlumaa qiro galow shay wax lamida ujazaa uu qatala xaajiga dilay min annacami xagga xoolaha oga masalow muqadimaatu ljimaci kolka wa amaa muqadamaatu ljimac jimaca kiilsi laga hormariyey arartii fa ina calaa faacilihaa muqadimaadka qofkii sameeyey qofkii lama kulmin laakiin wixii kaluu sameeyey qofkaa korkiisa waxaa daman dhiig baa wahwa dabxu shaatin neef la qala wey jimaacii naftiisii kolka mar hadduu jimaac meeshii yimaad wa ama aljimaacu la kula naagtii lala kulmo fa inahu jimaacii yufsidu alxaja xajkiibuu baabiinayaa bilmara dhammaan ahaan wey xajkii wax ka jira ma jiraan walaa siyama haddii uu dhaco qabla alwuquufi bicarafa muran male laakiin bacda alwuquufi bicarafa markii wuquufkii carafa xaajigii sameeyey wuquufkii kadib hadduu dhacay fa fiihi qowlaani lilculamaa culamada laba ra'yi bay leeyihiin qolo waxay cuskadeen qowlu rasuuli sala allahu calayhi wasalam alxaju carafa uu nabiga yihi kolka hadduu xajiga carafa istaagay xajkii muhiimadiisii weyneyd waa dhacday wixii ka dambeeyey xaajiga ganax baa fuulaya xagkiisii ma baaba-ayo kolaa sidaa qabta qaarna waxay leeyihiin hadday arkaantii wax ka dhinaayeen dabcan waxaa dhinaan doona dawaafu lifaadihi iyo qofkaan sacyiga hore u samaynin arkaantii waxbaa ka baaqia koladii arkaantii wax ka dhiman yihiin xajkii waa fasaadaya waa qolana qabaan waama aljimaacu kulmid naag lala kulmo fa inahu jimaaca yufsidu alxaja xajkii buu fasaadiyaa bilmara dhamaan ahaan buu u fasaadinayaa hayraha yeeshee annahu xaajigii yajibu listimraar dhamaystir baa ku waajiba fiihi xajkii oo xajkii fasaaday kol hadduu xajkii iga fasaaday dhibkiisaan ka nasanayaa may xajkaa faasideen kuu jirin inaad dhammaystirto haddana kugu waajiba hayra annahu xaajigii yajibu listimraaru sii wadid baa ku waajiba fiihi fi lxaji la sii wado xataa yatima ilaa xajka uu ka dhammaystiro intaa waxaa u dheer laba dhibaataynu joognaa xajka oo guud ahaanu fasaaday oo wax ka jira jirin waa kow waajibiday ku waajibtay xajkaa faasida inuu dhammaystiro labaynu marayna saddex wa calaa saaxiibihi saaxiibiljimaac qofka xaajiga naagu tegay korkiisa waxaa badanatu neefgeela awal fidyadii hore neef hareynu sheegaynay kani waa neefgeela ay baciiru neefgeela wey dhadig iyo labaad midku rabaa noqdo baciir waa neefgeela naaqo waa hal jamalna waa riti baciir labadii waa soo galaya kolkaa neefgeelaa laga raba katiyi hal miduu noqdaba hadduu waayo fain lam yajid hadduusan neefkii geelaa heli karin ama lacagiisi ama isagiiba saama wuxuu soomaya cashrata ayaamin bil daloolkeedu toban maalmood buu soomayaa intaa waxaa u dheer afar dhibaataynu maraynaa kow xajkii baa fasahaaday laba inuu dhammaystiro wey saddex neef geela hadduu waayana toban beri inuu soomo haddana wa xaajigaas korkiisii waxaa maca daalik istimraarka iyo xajkii fasaaday iyo neef geela mixii waxaa waajiba alqadaa inuu guto xajkuu ku dheelay min caamin aakhar sanad dambe uu guto weliba aclalfow sanadkaa sanadka ku xiga inuu yimaado wey daliilkii limaara waa maalikun imaamu maalik wixii uu wariyaa u daliila fi lmuwada kitaabkii qiimiga badna ee imaamu maalig ee muwada awalu ah, kitaabin ulifawe wuu ka horeeyey muslim iyo bukhaari labadaba kolkaa kitaabkii imaamu maalik uu alifay wuxuu ku sheegay ana cumara bna alkhadaab sayd cumar wa caliya bna abi aalib iyo sayd cali wa abaa hurayra abaa hurayra saddex sheekh wey waa min ajilaahi saxaaba asxaabta raggii ugu waaweynaa ee cilmiga taqwiya salax ku aanbaxay wey cumar ibnukhadaabi caliyu bnu abi daalibi abuu hurayra ridwaanullaahi calayhim ajmaciin su-ili waa la weydiiyey saddexdaba aan rajulin ninbaa waxa laga weydiiyey asaaba ahlahu bilcaantiisii uu tegey wahuwa muxrimun isagoo xarmaday bilxaji isagoo xaj xarmaday yuu islaamkiisii u tegey faqaaluu saddexdaa saxaabi waxay yidhaahdeen yanfudani horta ninkii iyo naagtii labadaba xajkii faasidkaa bay sii wadayaan yamdiyaani waa soconayaano liwejhi ma horey u soconayaano xajka intay soo guteen mehe intii u dhinay bay dhammaystirayaan xataa yaqdiya xajahumaa ilaa xajkooda ay ka gutaan huma ka gadaan calayhimaa ninkii iyo naagtiiba korkooda waxaa xajun qaabil xajka xajka ku-xigo wey mid kasii sii dambeeye laga yeeli maaye kaas ay ku dhaleen ka ku-xiga baa laga rabaa huma calayhima korkooda waxaa xajun qaabil xajka soo socda iyo walhadyu neefgelinii khalad saas intuba ku jawaabeen waxaa markaa soo haray nikax la gunto iyo khidbo iyo wax soo arooray oo shaarica ka soo arooray ma jiraan kolkaa fa fiihi towbatu walistikfaar ayadihii caamka ahaa waman yacmal suu-an aw nafsahu huma yastakfir illaaha yajid illaaha kafuura raxiima tooba iyo istikfaar ayaa la rabaa waa ma caqdunika waa ma caqdunika nikaaxa gunidiisii iyo wa khidbatuhu doonistii naag la doonay iyo wasaa'iru dunuub dambiyaalka kale xajiga xajga uu ku galo kalhiida idaxankoo kale wanamiima isku dirdirkoo kale iyo wakulima dembi kulligii yadkhulu galaya taxta lafdi ilfusuuq argaalnimo falaa rafata walaa fusuuqa waatii la yihi iyo wa kulli maa shay dhammaantii yadkhulu gala taxta lafdi ilfusuuqi ardaalnimo lafdigeed gudaheed fa fiihi intaa waxaa ka waajibaysa atawbatu eebba u noqosho ilaah la baryo la tuugo iyo walistikfaar dembi dhaaf dalbid ilaa dembi dhaafid laga dalbo sababkuna id lam yarid ma soo aroorin cani shaaric eebbiya rasuulkiisii midna xaggooda kama soo aroorin fadcu kafaara kafaara dejinteed lahu caqidkii iyo khidbadii iyo gafafyaalkii kale gafaa kafaare in loo dejiyey ma soo aroorin siwa tawba gafodha in laga towbad keeno taa waa layskula ballamay siwa tawba eebba noqosho ma ahaane iyo walistikfaar dembi dhaaf jarin almaadatu alkhaamisa maadada shanaad alruknu thaani intaa ruknigii hore ahay wahuwa dawaaf alruknu thaani tiirkii labaad bay maadadu ku saabsan tahay wahuwa tiirka labaadna atawaafu atawaafu tawaaf waxaa la yihaa huwa dawaraanu wareegid wey xowla albeyti kacbada gaararkeeda lagu wareego sabcata ashwaatin wareegyaal toddobaa ayaa kacbada lagu wareegaya walahuwa litawaaf dawaafkii wuxuu leeyahay shuruudun shardiyaal buu leeyahay iyo wa sunanun sunnooyin nabiga jideeyey wa aadaabun buu leeyahay usluub iyo ansax tatawaqafu waxaa taagan xaqiiqatuhu dawaafka runtiisu aleyhaa shuruuda iyo sunan iyo aadaabtaa korkeeda ay ku taagantah oo haddii iyagii la sameeyana dawaafkii waa ansaxay haddaan iyagii la samayna dawaaf ma jiro kolka utlub iyo anshax iyo habiya addaa bay leeyihiin kolkaas sidii rabbina u jideeyey rasuulkana kuu baray iyo niya ikhlaas acmaash inaad ku gudato wey haddii kale caaduun bay kaa noqonaysa xajaashi waa wareegeysanayaan iska wareega warka hadduu yahay oo aadan dawaafba niyeysnayn inama alacmaalu biniya baa nabiga ka sugnaatay wa inamaa likulli imri'in maa nawa qof la arkaba wuxuu niye ku sameeyey ayuu leeyahay niyaduna waxa caadiga ah iyo wax cibaada ayay kala saartaa wixii cibaado ah niyo u baahan yahay wixii caadi ah haddaad biyo cabayso haddaad seexanayso haddaad soconayso haddaad fariisanayso inaad niyo inaad fariisatid inaad biyo cabtid inaad socotid inaad seexatid waxba niyo uma baahan biduuni niya baad samaynaysaa waxaas caadi baa la yihaah laakiin masaajidkaa soo gashay cibaado usoo gashay niyatulictikaaf niya lagaa rabaa wixii cibaadaa niya ay leeyihiin idan waxaa laga yaabaa labada camal inay isshabahaan oy muuqaalkooda iyo madarkooda isku mid yihiin laakiin niyon baa kala saari karta cuntadaad cunaysay baa marna cibaado noqonaysa marna caadi noqonaysa niyadaad u cuntay hadday tahay aada cibaado ugu xogeysatid berri aada ku soontid hurdadaad caawa seexatay hadday tahay aada fajarka usoo kacdid seexashadii cibaadaynahooda laakiin haddaadan maskaxda maanka ku haynin fajar soo kicib dhinaca dhulka iska dhigtay caadi way cibaado maa cuntadii haddaad iska cuntay oo waxwaa la cunaa waaga markuu baryo birima sugunta teerso qureeco qabiicase haddaad wax u cuntay caadi wey laakiin haddaad cibaado ugu xogeysatay aad u cuntay cibaaday noqonaysaa idan dawaafkii walahu shuruudun shardiyaal buu leeyahay wa sunaanun sunnayaal buu leeyahay wa aadaabun usluubiyaasha buu leeyahay tatawaqafu waxaa taagan xaqiiqatuhu dawaafka runnimadiisii alayhaa shuruudii iyo sunan iyo aadaabtii korkeeday ku taagan tahay wahya waxaa wey alif shuruuduhu dawaafka shardiyaalkiisa farabadnaanta arag wahya shuruudii waxaa weeye kow anniyatu niyow goormaad niyoonaysa cinda shuruuci gudagal agti fiihi fi dawaaf dawaafka markaad gudagelaysay waa inaad niyootid maxaa jira idil acmaalu dhaqdhaqaaqu jirka sameeyo ama qowlaf laga sameeye ha noqdo ama adimada wax laga sameeye ha noqdee idil acmaalu camalyaalka la sameeyo biniyaati niyayaal qabidooday ahaayeen ee wixii niyo la-aan la sameeyey camal noqon maayo idil acmaalu dhaqdhaqaaqii jirku dhaqdhaqaaqayey biniyaati waxaa lagu ictibaaraa dhaqdhaqaaqi bisababi niya qalbika gunid sababteeda fa kaana waxa ahaa laabudda midan laga fursanayn lidaa'ifi qofka kacbada ku wareegeysanaya min niyati tawaaf tawaaf niyadii inuu niyoodo baan laga maarmaynin waayo niyatu tawaafna casmu lqalbi qalbiga gunidiisii wey cala adawaafi dawaaf korkii qalbiga lagu gunto oo maxaa loo dawaafa tacabudan caabudi daraaddeed lilaahi rabbiga wey maxbuudka xaq lagu caabudo la caabudayo tacaalaa korahaye iyo wadaacatan waryeelid lahu eebba warkiisii la yeelay isagaa amarkaanuu ka yimid walyatawafuu bilbeyti alcatiiq casa eebba addoommadii ka adka wajalla weynaaye warkiisii la adeecayo iyo rabbi cibaada uu jidayay oo lagu caabudayo inta qalbigii lagu guntay baa dawaafkii la bilaabayo marka muhiimadu waa taa qalbiga laga guntay afka dhawaaqida laysku dhibana muhim qalbigaa kaa laba shardiga labaadee dawaafku u baahan yahay adahaaratu oo dawaafku salaad buu la mid yahay idan qofaan daahir ahayn in weyse qabin isagu afkiisii ma jiro adahaaratu daahirnimo wey min alkhubsi waxun laga daahir yahay har iyo kaadi iyo matag iyo nijaaso waa in daahir laga yahay waalxadat wayse la-aana waa in daahir laga yahay daliilkeedii likhabar khabarkiibaa u daliila uu nabiga yihi adawaafu wareegi xowla albeyti kacbada gaararkeeda la wareego mithlu salaa salaad buu la mid yahay saddex waxaa wey satrul cawra markaad dawaafaysid inay cawradaadu asuran tahay wey jaahiliga ayaa iyagoo qaawan dhawaan dawaafi jiray falsafo shaydaan u akriyey bay xaqiidaysnaayeen waxay oran jireen waxaan beydkii eebbowe maryihii aanu ku dambaabnay ilaa inayan khayr lahayn way sogaayeen maryihii markaan dambaabnay aan qabnay kacbada ku dawaafimayn kolkaa iyagoo axdaysima hore halulaay bay ku wareegeysan jireen markaasaa la isfarsameeyoo la yihi koradii qaawan in lagu dawaafaayo ragguna maalintii ragga cawro sahlan haweenkaa darana habeenkii ha noqdeeno markaasaa laysu gaban jiro waa ardaal waxaa meesha jooga waa acmaal shirki ah shaydaan baa waxaa u sheegay kolkaasaa geedka fooda lagu qabanayo haweenkii baa la fiirsanayo gabadhii markaasay gabayaysaa waxay leedahay alyowma yabduu kulluhu aw bacduhu famaa badaa minhu falaa uxiluhu raggii bay u jiibinaysa waxay leedahay maanta waa dawaafaya qaaweli baan ku dawaafaya geedkii ama waa la arkaya kulligiisba oo qofkii ka hor yimaad waa arkaya qofkii dacisha uga tuurana qoomaaliya gees buu ka arkaya alyawma yabduu maanta kolba waa muuqanaya kulluhu geedkii oo dhan aw bacduhu ama qaarkiisaa muuqanaa famaa badaa minhu wixii ka muuqda falaa uxiluhu inaad daymowtaan idin xalaalay meel ogaada ishii necesada wey ishii necesada idan waxaan jaahiligaa samayn jiray oo qaawani islaamka muxuu jideeyey maxaa cawre bani aadam qaawanaanteed lagu falaa maxaana dhar iyo asturaad bani aadamkayba la socdeen yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii saw-aatikum wa riishan falibaasu taqwaa daalika khayr markaa shaydaankii muxuu ku dadaalayay inuu bani aadamkii cadaysiiyo waxaad markaa aragtay fikra ka timid gaalada kuna baahday muslimiinta dharkii baa cololayahay dharkii baa colala yahay oo waxaa la rabaa markii kulligiis la wada dhigi waayey mid khafiifa xaadii ka muuqa inkii la qaataa la doonayo in kolkii la baneeyaa la doonayo marka waa shaqo ibliis marka tii eebba uu nooga digaye u laha shaydaan sidii labadii nii waalid u cadaysimeeyey iyagoo la asturan yahay oo dhar abuurisa la qabo maa shaydaan adagii habarta waswaasiyey kolkaasaa fabadad lahumaa sawaatuhuma ay cawradii muuqatay marka wax alla wixii dharka gaabintiisa iyo yarayntiisa iyo qaawanaanta ku dadaalaya shaydaan cad wey cid kale weydiin wuxuuna la bilaabay xaawiya aadan buu ka soo bilaabay markaa wuxuu la olyahay dharka fiifiican iyo asturidda iyo dharka jirka ka weynoo la qaato ilaa uu qur-aankiisa kariimkaa ku baray addoommada an icmal saabiqaatin waqadir fi sardi wacmaluu saalix dhar jirka ka badan oo waasaca in la qaataa la doonaya haweenka waxaa la yidhi dhulka ha ku jiideeno taaka in leh taakadii bay ka qayliyeen yaa rasuulallah tankashifu aqdaamuhina hadaa tiraahid dhulka ha lagu jiida taako markaasuu yihi dhudhun ha ku jiideena walaa yazidna qolka haweenku markay socdaan darkooda waa inay dhudhun dhulka ku jiidaan meel korkooda kamida oo muuqata waa inayan jirin biqowlihi tacaala waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab waliqowlihi tacaala yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika wa banaatika wanisaa'i lmu'miniina yudniina calayhina waxba lagama reebin yudniina calayhina min jalaabiibihina dharka korkooda gabaa ku wada siiyano mali ka muuqanin idan satrulcawra qofka dawaafayaa kacbada cawradiisu ha qarsoonaato hadday naag tahayna ha asturnaato gidiga satrulcawra cawradii qarinteedii wey idi tawaafu dawaafka kacbada lagu wareegeysanayo ka salaati buu la mid yahay daliilkii waa kan liqowlihi sala allahu calayhi wasalam hadalkii nabiga u daliila adawaafu wareegidda kacbada lagu dawaafayo xowla albeyti kacbada gaararkeeda la wareegeysanayo mithlu salaa salaad la tukanayuu la mid yahay ilaa anakum idinka mu'miniinta tatakalamuuna fiihi waa hadashaan intaasay salaadii ku kala duwan yihiino salaad qof ku jiraa ma hadlo rawaad qof ku jira waa hadli karaa laakiin isaga naftiisii hadalkiisii khayr ha noqdo faman takallama qofka hadlaya tawaafaya falaa yatakalam yuusan hadlin ilaa bikhayrin inuu wanaag ku hadla ma ahaane imaamu tirmidi ayaa wariyey wa calayh shardiga haddaynu qabanana faman daafa qofka dawaafa bikayri niya isagoonba wax niyoon aw daafa waa dawaafay wahuwa muxdid isagoo weysala aw calayhi najaasa ama korkiisay nijaasa fuusha aw daafa wahwa maksuufu lcawra isagoo qaawan buu dawaafay fatawaafuhu faasidun dawaafkiisu wax kama jiraan wa calayhi waxaa korkiisa icaadatuhu inuu dawaafkii soo celiyo laba waxaa shuruudii ka mida dawaafka an yakuuna dawaafu inuu dawaafka noqdo bilbeyti kacbada ilaan iyadaa lagu xiray walyatawafu fii lays alcatiiq maw daliil daakhila almasjid masjidka gudihiisaa la rabaa walow bacda haba ka fogaado min albeyt kacbada ha ka fogaade ee haddaad tidhaahdo xaramkao dhan baanba ku dawaafaya anoo kacbadii niyeysan masjidulxaramkao dhan baan kor ka maraya lagama ogaan soo gal gudaha marka waxba yaadan beytka u dhowaani oo saxma darteed xaggaa fogba aad ka martid haddana intii suuro gasha inaad u dhawaataa la doonayo walyatawafu bilbeyti alcatiiq walow bacida haba fogaado min albeyti ha ka fogaado shan shardiga shanaadee la rabo waxa wey an yakuuna albeytu inuu beytka noqdo calaa yasaari taa'if ka dawaafaya bixiisa waa inuu hado oo markaad ka bilowda xijraas wey saasaad u soconaysaa kolkaad kacbadii yaa xiga dhinacaagii bidixa xiga maxaa la diidaya haddaad tiraa muslimkaan daba maraya oo saasana dawaafaya oo markaa dhinacaagii midiga baad kacbadii xijisay lagaa yeeli maayo sana u dawaafi dhinacaaga bidce kacbadiibaa xigta dhinacaagii midiga duurkuu xigaa sidaasaad u wareegeysanaysaa waa sida loo wareegayo an yakuuna albeytu kacbadu waa inay haata waa shardi calaa yasaari daa'ifi ka wareegaya biixiisa korkeeda lix waxaa wey an yakuuna dawaafu dawaafka tirsigiisu inuu noqdo sabcata ashwaadin toddoba wareegu mid hadduu ka dhiman yahay lagaa yeeli maayo waa inaad toddobadii buuxisid haddaad toddobadii buuxisidna inaad suubis iyo dhalaad ku dartid lama ogola wa an yakuuna dawaafu sabcata ashwaadin toddoba wareeg waa inuu yahay xaggee laga bilaabaya waa an yabda-a waa inuu dawaafkii xajigii ka bilaabo bilxajari laswadi dhagixii madooba buu ka bilaabaya wayakhtimhu wuxuuna ku dhammaynayaa bihi xajarulaswadka daliilkiina waa kan lificli rasuul rasuulka faridiisii baa u daliila lificli rasuul rasuulka faridiisii baa u daliila sala allahu calayhi wasalama u daalika sidaa sameeyey kamaa warada sidii soo aroortay fii saxiix xadiid fayow gudihii ku soo aroortay toddoba waxaa wey ayuwaaliya inuu xariiriyo bayna alashwaadi toddobadii wareeg waa inaad xidhiidhisid oon loo dhaxaynin oo falaa yafsilu xaajigii kala bixin maayo baynahumaa toddobadii wareeg dhexdooda bikayri daruura dhibaato la-aan daruura hadday timaado oo wayse qabaa lagu yiri waysadii baa kaa halowday soo wayse qaada meeshii ka wad salaadii faradka ayd baa la aqimay wax ka tukaa meeshii ka wad waxaasoo dhan baa daruuro laakiin biduuni daruura inaad tidhaha toddobadii wareeg afarna galabtaan wareegaya saddexna berri laga yeeli maayo waa ayuu waaliya waa inuu xariiriyo bayna alashwaadi wareegyaal dhexdooda oo falaa yafsilu uusan kala bixinin baynahaa wareegyada dhexdoodii bikayri daruura dhibaato mahe wax kale haduuda wakoo wareero jiradana waxaasoo dhanba daruuro wey walow fasala hadduu kala bixiyo baynahaa dhexdooda oo wataraka almawaala xiriirintii toddobada wareeg hadduu ka taga xiriirintii bikayri daruura wax dhibaatoa ah, oo u dhibaato geliyeyna uusan jirin fadala dawaafuhu dawaafkiisii waa buray wawajabad icaadatuhu dawaafkii soo celintiisii maana xaajibkii ku xaajigii ku waajibtay toddobadaa shuruudii wey ba sunanuhu dawaafka sunooyin buu leey waayo sunadii kow alramlu kadlayn kolkaad dawaafaysid dawaafku hadduu quduum yahay naaga lama rabee ragga saddexda shawdee hore afarta dambe aada socotid waad kadlaynaysa haddii marka meeshu saxmo tahay oo iiri tahay meel lagu orda meeshii ma joogte shakliyan waxaad muujinaysaa sidii adigoo kadlaynayoo kale intaad gacmaha laabto tilaabtana isu dhoweyso baad isyar ruxaysaa sidii nin kadlayna ramal baa la yihi alramalu kadlihii ama ruxlaynti wahwa sunnatun ramalka waxaa loo jideeyey lirijaali ragga naagi kuma jirto socodkeeda bedeli maysa maxaa jira jirkeedaas dhaqdhaqaaqaya maa dhibaato kale abuuri kara marka tartiib ha isaga socoto wahwa ramalkii sunnatun jid nabi wey lirijaali raggu uu yahay raggii labow kala qaad in awoodda inaan awoodin qofka naafa-a ama waayeela ama daciifa way iska soconaya alqaadiriina ee awooda duuna nisaa haweenka looma ogola haweenka looma ogola imaamu muslim baa cabdullaahi ibni cumar ka warinaya ana anabiya sala allahu calayhi wasalama ramala min alxajari alaswadi ila alxajari alaswadi halaathan saddexda shawda hore wamashaa arbacan afarta dambena waa uu lugeynayey markaa saddexda shawda hore baa la ruclaynaya laba afarta dambena waa la soconaya wa xaqiiqatuhu ramalka xaqiiqadiisii waxa wey an yusaarica daa'ifu ka dawaafaya inuu dedejiyo fii mashyihi socodkuu dedejinaya maca takaarubi khudaahu tillaabta isu dhoweynteeda sidii qof hordaya walaa yusanu ramalkii ama kadlihii iyo ruclihii lama sunaynin ilaa fii dawaafi alqudu widaaca dambe iyo ifaadaha ku dari maysid ilaa fii dawaafi alqudu dawaafka horee soo gelidda ayuunbaa ramalka la suneeyey wa fi lashuwa wareegyaal gudihiina waa la suneeyey alhalaathati ee saddexda ahay alulaa minhu dawaafka ka faqad oo keliyeeda oo afarta dambe la samayn maayo taa sunno wey sunnaha labaadna alintibaax garab bannayn wey waa wey markaad saddexdaa show samaynayso marada kore garabka intaad ka dejiso oo garabkaa midiga hoostiisa marisid waad garabkaa midiga banaynaysaa waa intii dawaafka lagu jira dawaafka intii ka horreysay garabkaaga banayn haddii aad dawaafka saddex samaysana banayn maysid walqari jahligii baa faafay muslimiintii baan diinteedii aqoonin kolka markii kaahiro masar laga soo xarmado baa masar galabkii laga soo banaynayo xijaazba lama soo gelin miiqaadkii lama imaanin xajii hawshii lama imaanin kolka meeshii laga soo xajiyey yaa garabkii lasoo banaynayayo waa dad madaniyiin oo reer magaala dalxiishadaba aan aqoonin markaasay biin iyo khataan ku nabnabaya innaga awal baabaan iska xiran jirnay labadan gooe idan marka garabka la banaynayo waa marka dawaafulquduumka la samaynayo waana saddexda wareegee hore markaana kacbadii baa joogta ama inta ka horeysay korkaaga waa qarsanaysa qoraxdii kaa dusi marka iltibaac baa la yihaa aliltibaacu garab banayn wahuwa kashfu dub waa garabkii oo la baneeyo ayilkatifileyman garabka midigaa la banaynaya isna walaa yusanu garab banayntii lama sunayn ilaa fii dawaafi alquduum dawaafka soo gelidda hore ayuunbaa la ammaanay kii widaacaha iyo kii ifaadaha ah midna lagu dari maayo waa dawaafka u horeeya khaasatan oo geliya waxaa kaloo loo ammaanay welirijaal ragga keliyatay u sunna tahay duuna annisaa haween sunna maaha wayakuunu wuxuu noqdaa idibaacu ramalkii ka duwan ramalka saddexdii shawda hore ayaynu ku sheegnay amaa garab banaynta toddobadaba waa la daynaya waa banaanay garabka wayakuunu idibaaci wuxuu noqdaa filashwaadi sabca toddobadii wareegba garabkii midiga waa banaanaanaya camatan gudahawn saddex waxaa kaloo sunna ah taqbiilu lxajar dhagax dhunkashadii alaswadi madooba goormaa la dhunkanaya cinda badi tawaaf tawaafka goortaad bilaabaysay ayaa la dhunkanaya in amkan hoose hadday suuro gasho min alxaaji ku boog shabeelayso korkii ku socota maa hadday meeshu saalan tahay ood la kulanto salaada subax markii la tukado subaxdii iyo bacda alfajar ama casarka aadaankiisa ka hor awqaadna fislaa jirta laga yaabo wakhtiyaalka haddaad tagtid in adiga xajakaan laydin dhex marin laakiin goor muslimiintii isu timid inaad tiraa ilaa wa ilaa waa inaan dhunkada ood xaajiyaal xabsuuqdid taas maya wa ilaa hadday saxmadu badan tahay uusan gaari karin xajarkii iktafa wuxuu ku kaaftoomayaa bilamsi taabashadiisa bilyaddi inaad gacanta saas ku tiraahi yaad ku dhaafaysaa gacantii baad la gaari weyday awil ishaara markii aada ku aadan tahay yaad gacanta taagaysa goorma cinda tacaduri daalika hadday dhunkashadii iyo gacan ku taabashadii midna kuu suura weyday korkaad ka ishaaraysa daliilkeedii waa lificlihi falidii nabiga u daliil calayhi nabiga korkii asalaatu naharis iyo wasala nabadgelyo daalika uu sidaa yeelay afar sunnadii waxaa ka mida qowlu bismi illaah wallaahu akbar allaahuma iimaanan bika watasdiiqan bikitaabika wawafaan bicahdika watibaacan lisunati nabiyika muxamed sala allahu calayhi wasalam intaana waxaad oranaysaa marka uu wareega koobaad aada bilaabaysid bismi illaah eebba magicii baan wareegii ku bilaabay wallaahu eebba weyne baa akbar wax walba ka weyn allaahuma yaa allah eebba weynow iimaanan rumaysnaan darteed an bika adiga eebbaa ku rumaysnahay iyo wa tasdiiqan rumaysnaan an bikitaabika kitaabkaaga rumaysnahay iyo wa wafaa-an buuxin aan bicahdika ballankaagii buuxinayo watibaacan raacidiyo kudayasho lisunati nabiyika adiga eebbaweynaha nabigaaga jidkiisii aan raacayo nabigii muxamedin aha sala allahu calayhi wasalama waan hawshii ku bilaabay wey wuxuu warkaa oranaya xaajiga cinda badi shawdi wareega bilaabidiisa agteeda alaweli ee horeeyey shan waxaa wey adducaau alla tuugid asnaaha tawaaf tawaafka intaad ku dhex jirtid ilaah baad tuugaysaa wa huwa ducada la tuugayo dawaafka gudihiisa hayru muxadadin lama xadidin adigaa dantaada yaqaan ama adduun ha noqdo ama aakhira ha noqdo saraad ka baqayso khayr aad raadinayso waxalla wixii adiga aad doonaysid ilaah ka tog wahuwa kayru muxadad yuxadid mid la xadiday kayrkeedii wey walaa mucayan mid la bardhabay ma aha bal yadcuu waa la tuugayaa xaajiga yadcuu waa la tuugayaa kullu daa'ifin mid wareegaya kulligii bimaabuu ku alla tuugayaa yaftaxu llaahu eebbaweyne uu furo caleyhi korkiisa hayri yeeshee annahu xaajigii yusanu waxaa la ammaanay khatmu kulli sawtin wareeg la arka markuu dhammaanayo oo xaji aswadka uu ku soo dhow yahay inuu ku gebagabeeyo ducooyinkii uu soo waday intuu wareegga waday wuxuu ku gebagabaynayaa biqowli rabbanaa aatina fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaaba annaar tanuu ku gebagabaynaya rabbanaa yaa rabbana annaga rabbiganow aatinaa nasi fi dunyaa adduunyada gudaheeda waxaad nagu siisaa xasanatan wanaag wa fi laakhira aakhira gudaheedii waxaad nagu siisaa xasanatan wanaag waqina eebona ilaali cadaabannaar naar cadaabkeed naga ilaali wuu ku alla baryayaa kuna gabagabaynayaa lix waxaa kaloo sunnaha islaamu rukni tir inuu taabto alyamaanihii loo nisbeeye bilyadi gacanta inuu ku taabto ruknuyamaani wataqdiiru alxajari laswad dhagaxa inuu dhunkado kulamaa mar kasto mara bihima ruknulyamaani iyo xajaro markuu maraxsaswad yaa la ammaanay asnaa'a tawaafihi intuu wareega dhexaadeeda min daliilkeediina liqowlihi nabiga hadalkiisiibaa u daliila lificlihi ficilkii nabigaa u daliila sala allahu calayhi wasalama wadaalika sidaa sameeyey kamaa warada sidii ku soo aroortay fii saxiix xadiis saxiixa gudihii toddoba waxaa weye adducaau inuu alla tugo bilmultasam waa inta udhaxaysa xajal aswadka iyo kacbada albaabkeeda xoogaagaya baa magaceeda multasam la yihaa halkaa inta la qabsado baa la alla tuga haddii la ilmayn karana waa la ilmeeyaa adducaau alla tuugid wey bilmultasam meeshaa lagu dhagee la qabsadana lagu alla baryo goorma cinda alfaraac horta la dhammaystiro min adawaaf dawaafkii markii la dhammaystiro meesha inta la qabsado ayaa lagu ilmeeyaa nebigoo meesha haysa oo ilmeynaya waa cumarna ka garab qabsaday ilmeeyey markaasaa nabiga dayey cumaroo ilmeynayuu arkay haahunaa tuskabilcadiraat yaa cumar meeshanaa lagu ilmeeyaa buu yihi oo marka ilmadu alla dartii tahay cibaadaadka waaweyn ee qur-aanka xadiidka lagu sheegay ayay ku jiraan min adoofa waalmultasam huwa almakaanu waa meel maa beyna baabi ilbeyti kacbada albaabkeediiyo walxaji aswad inta udhexaysa in yarwey xaji aswadka meel geesoo zaawiye ah ayuu ku jiraa markii wejigaa lasoo gaarana kacbadii baa ku tala albaabkeedii inta udhexaysa albaabka iyo xaji aswadka intaasaa multasam la yida halkaasaa la qabsada waalmultasamu huwa almakaanu meel wey maa beyna baabi ilbeyt kacbada albaabkeediiyo walxajar aswad inta u dhaxaysa baa multasam la yihaa lificli ibni cabaasin radia allahu canhuma wadaalika sidaa sameeyey sideed waxaa sunnadii ka mida salaatu ragcatayn laba ragcad la tukado bacda alfaraaqi goorta laga baxa ka gada min atawaaf tawaafkii laga baxo waxaa lagu tukanaya khalfa maqaami ibraahim maqaamu ibraahim kadaashisaa lagu tukanaya yaqra xaajiga waa akrinaya fiihimaa fi ragcatayn labada ragcadood bilkaafiruun qul yaa ayuha alkaafiruun buu ragcadda hore bacda alfaatixa akrinaya walikhlaas qul huwa allahu axadna waa akrinaya bacda alfaatixa faatixada kadib liqowlihi tacaala eebbaweyne hadalkiibaa u daliila uu yihi waatakhiduu yeesha min maqaami ibraahim ibraahim maqaamkiisii uu istaagna musallan meel lagu tukada ka yeesha sagaal ashurbu cabid weyn min maai zamzam zamzam biyihiisii la cabo watadalluci feera buuxin minhu min maai zamzam laga feera buuxsado dhuunta laga keeno bacda alfaraac markii laga baxo min salaati ragcatayn labada ragcood tukashadoodii baa inta la taga biyaha zamzamka laga buuxiyaa feeraha toban waxaa weeye alrujuucu noqosho liistilaami alxajar dhagixii taabashadii loo noqdo alaswadi madooba qabla alkhuruuji bixidii ka hor ila almasca ilaa dawaafkii baad dhamaysay sacyigii baad u socotaa intaan sacyigii la gaarin intaan sacyigii la gaarin ayaad u noqonaysaa oo taabanaysaa tambiih adilatu jamiici daalika adilatu jamiici maa taqadam intaas soo hormartay daliiladeed oo dhan waxaa wey camalu rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka camalkiisii almubayin cadaynaya arrimaha ama almubayan lagu cadeeyey fii xajati alwadaac xajkii nebiga uu xajiyey xadiiskii dheeraa ayaa arrimahaasoo dhan ba lagu cadeeyey wallaahu aclam